bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo koowaad oo suuratulmaa'ida ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay aayadihii ilaahay subxaanahu wa rasuulkiisa uu kula khidaabaayey markaasina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wegadigaayey nimanka kufaarta ahwaadooda inuu raaco oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ha raacin hawadooda oo ka digtoona buu dha ilaahay si aysan maaragtay kuu fidnaynin waysan kaaga lumin wixii ilaahay uu kugu soo dejiya barkooda hadday jeestaan ow dha ilaahay xukunka munasalka ay ka jeestaan wax kalna ay doonaan waxaad ogaataa howdha ilaahay waxa alla uu la doonaayo inay tahay inuu alla uu ku asiibo musiibo uu ku asiibo cuquubo adduunyada ku dhacda sababtuna ay tahay dunuubta ay sameeyeen bacdigeeda wax badan oo dadka kamid owdh ilaahay faasiqiin weeye haddana ilaahay wuxuu idhi jaahiliyada xukunkeeda miyay dalbaayaan owdha ilaahay oy xugun ahaan u raadinayaan waman axsanu yaa ka wanaag badan owdha ilaahay min allaahi alle xukman xugun liqoomin cinda qoomin qoom agtooda qoonkaasoo yuuqinuuna oo yaqiininaayo marka aayaddaas iyo macnaheedu waynu soo marnay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay si caama ula khitaabaya dadka mu'miniinta waxaana alla subxaanahu wa tacaala uu ka nahinayaa inay maaragtay iska ilaaliyaana la doonayaa wilaayatulkufaar weye waxaa laga nahyinayaa wilaayatulkufaar weye gaalada inay markaasi waxaa weeye uliye ay ka yeeshaan oo xiriir ay ka yeeshaan oo jeclaadaan alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakiduu ha ka yeelana alyahuuda yahuudow dhah ilaahay iyo wanasaaraa nasaaro owliyaaa xidhiir ha ka yeelanow dha ilaahay nimanka ahlu kitaabka xidhiir ha ka dhiganow dha ilaahay subxaanau wa kuwo waxaa weeye aad xidhiirinaysaan oo aad jeclaanaysiin ha ka yeelana ayuu dhahay alla subxaanau wa maxaa yeelowdha ilaahay bacluhum barkood owliyaau baclin barka kale owliyadiisa weye bacduhum barkood owdha ilaahay owliyaau baclin barka kale owliyadiisa weye xiriirkiisa weye oo hadda yahuud iyo nasaaro waxa weeye xiriir bay yihiin owdha ilaahay waxayna xiriir ku yihiin liitixaadihim filkufri weye gaalnimada ayay ku midoobeen waman yatawallahum ruuxii ka xiriir yeeshowdha ilaahay oo minkum idinka mu'miniintaa idinka mida fa innahu kaasu minhum ayaga ayuu ka mid yahay in allaaha allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka alla hanuunin maayo addaalimiina oo daalimiinta ahaayeen kuwa waxaa weeye gaalada xidhiishaa waa daalimiin allana hanuunin maayo aayaddan marka hadda intaanan macneeda u gelin waxaa ahayd waxay ahayd baa layidhi tabnusuulkeedu ninka la yidhaahdo cubaadata ibnu saamid oo saxaabi yahay radialaahu canhu iyo cabdullaahi uwey binu salool oo ra'iisulmunaafiqiin ahay ayaa doodeen baa layidhi cubaada ibnu saamid waxau dhahay baa layidhi anugu waxaan leeyahay dad maaragtayaa ah, owliye ah oo macnaha xiriir an nahayoo yahuuda oo fara badan ayaa jira aad yo aadna maaragtayaa ah, shawko iyo awood u leh hase yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ayaan uga biri noqonayaa wilaayada kufaarta oo yahuudda ayaa uga biri noqonayaa oo waxa weeye anoo hadda dad badan oo ayagaa xiriir la leh oo awood leh haddana ma doonaayo ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan wilaayadooda uga biri noqonayaa wax mawlaana malihi oo aan alla iyo rasuulkiisa ahayn ow dhahay cabdullaahi ubay binu saloolo munaafiqan ahay oo ra-iisulmunaafiqiin ahay isaguna wuxuu dhahay anigu waxa weeye kama biri noqonaayo wilaayatul yahuudka beel noqon maayo maxaa yeela waxaan ka baqaayaa in musiibo wareegaysa ay timaado oo waxa weeye maxamed iyo asxaabtiisu iyo diintaan nebi maxamed uu wado wax saxo waaye inay noqoto xaaladday isbedesho markaasna waxaa weeye haddii wax isbedelaan waxaa laga maarmaan iyo howdhahay dad aan xiriir la yeesho inaan helo marka waxaa weeye aniga yahuud wilaayadeyda kabiri noqon maayo marka sidaas markay dhaheen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa maqlay baa li marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay saxaabigii jaliilka ah ayoo la dhihi jiray cibaadata ibnu saamid wuxuu ku dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii adigu aada maaragtay aad tiri oo inaad ka kabiri tahay wilaayat lyahuud ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiintana aad maaragtay wilaayadooda ubiri noqonaysid ood ayaga markaasi ka wili yeelanaysid sidaas ayaa ilaahay k kuu yeelay oo sidaasaa ilaahay kuu yeelay niyadaadu ay soo ku adagto wey ninkaasna asagana sida uu yidhi ayaa arrinkiisu noqonaysaaoo mar haddii ilaahay iyo rasuulkiisa wilaayadooda uu ka tegay oo gaalo uu ka wili yeeshay isagana waxaa weeye gaalada ayaa loo daynayaa laakiin hadda aayaddaanu waa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikuufi sabab sida aanu dhihi jirnay oo waxa weeye cibradu waa isticaam weye alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow laa tattakidulyahuuda yahuud yahuudha ka yeelana iyo wanasaara nasaaro owliyaaa xiriir ha ka yeelana idhaah xiriir oo waxa weeye la jeclaado oo qalbiga laga xidhiiriyo ayaa la diidayaa laakiin haddii waxa weeye xiriir oo loo dhoola caseeyo oo maaragtay waxaa weeye aan qalbiga laga jeclayn laakiin mucaamalatu dunya walaxa raasada koor waynu soo marna taas waa banaanta laakiin waxaa la diidayaa wilaayada oo markaasi laysu dhiibaayo qalbiga laga jeclaanayo taasaa xaaraama bacduhum barkoodowdha ilaahay owliyaau bacdin barka kale owliyadiisa weye maxaa yeele kufriga ayay ku midoobeen oo waad arkaysaa hadda nimanka yahuudda iyo waxa weeye kufaarta kaleentood oo maaragtay nasaarada ahu inay xariir ay leeyihiin isjecel yihiin waman yatawallahum ruuxi ka weli yeeshowdha ilaahay oo minkum idinka idinka mida fa inahu kaasu minhum ayagoo ka mid yahay qofki waxa weeye nahyigaas raaci waaye oo xiriir ka yeeshow dhahay alla subxaanau watacaala ayaga ayuu ka mid yahow ilaahay in allaha allana laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomkii alla hanuunin maayo aaalimiina oo dhaalimiinta ahaayeen qoonkii dhaalimiinta ahay ilaahay hanuunin maayo oo waxa weeye kuwa maaragtay kufaarta xiriiriya ilaahay ma hanuunin maayo marka hadda waxa weeye wilaayatlkufaar in la biri yeela ayaa la doonayaa fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay alladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushigu uu ahaaday yusaaricuuna inay degdegayaan fiihim ay fii muwaalaatilkufaari gaalada xiriirkeeda u degdegaayaan yaquuluuna waxayna ku qowlayaan ayagoo ka cudur daaranaya arrintaas naqshaa waxaanu ka cabsanaynaa an tusiibanaa inayna asiibto jaa'ilatun musiibo wareegaysa facasallaahu alla wuxuu mudan yahow dha ilaahi subxaanau watacaala an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi fatxi uu la yimaado ilaahay nasri uu keeno oo nebigiisa uu u keena iyo mu'miniintoo diintiisa uu daahiriyo ow amase amrin amar allah inuu ula yimaado amarkaasoo min cindihi ilaahaykiisa ka ahaaday oo kuwa munaafiqiinta ilaahay sadrigooda uu dilaaciyo falleexeeyo fa yusbixuu dabeedna ay ahaadaan calaa maakii asaruu ay ku siraysteen fii anfusihim nafsooda shakiga ku jira weeye iyo muwaalaatu lkufaar naajimiina kuwa ka jala ay ahaadaan marka hadda ilaahay wuxuu ka warramayaa ninkii munaafiqa ahay oo waxa weeye anigu ka beri noqon maayo wilaayatul yahuud yidhi iyo wixii lamidahoo dhan zaminkasta ha joogaani ayaa ilaahay ka warramaya subxaanau wa tacaala alla wuxuu idhi fataraa waad arkaysaa kadaabkaanu nabigu ahay calayhi salaatu wasalaam iyo qof kastoo mu'minoo kadaab ka suushuugo maxaa yeele munaafiqiin fara badan ayaa waxay jecel yihiin nimankaas kufaarta oo xiriirkooda u degdegaaya ayagoo waxa weeye dadka muslimiinta u arkaaya inaysan waxba ku taraynin alla wuxuu yihi fataraa waad arkaysaa alladiina kuwa fii quluubihim laabtooda maradun bushigu u ahaaday macnaha ictiqaadka laciifka uu ku jiro sida hadda munaafiqaas cabdullaahi ubay bunusalol iyo raggiisaba yasaaricuuna inay degdegaayaan buu dha ilaahay fiihim ay fii muwaalaatilkufaari weeye gaalada xiriirkeeda u degdegaayaan gaalada xiriirkeeda ayuu degdegayaanudha ilaahay yaquuluuna waxayna ku qowlayaan ayagoo ka cudur daaranaya markii la yidhaahdo iska daaya gaaladan xidhiirkeeda naqshaa waxaanu ka cabsanaynaa an tusiibanaa inayna asiibtay nagu dhacdo daa'iratun musiibo wareegaysa yaduuru biha dahru weye calaynaa weye musiiba in maaragtaya ah, zamankuu nagu soo wareejiyo oo abaaru nagu dhaqdo nagu dhacdo ama muslimiinta laga qaalib noqdo walaa yatimu amru muxamadin maxamed amarkiisuna uu taam noqon waayo kolka waxa weeye inaan meesha boos ka helna ayaanu doonaynaa oo gaalada waxa weeye sidaas ayaanu u xidhiirinaynaa saasay leeyihin wl ilaahay qaala tacaala usoo qadar meeshaan ilaahay wuxuu yidhi facasa allaahu alla wuxuu mudan yahay casaada qur-aanka iyo xadiidka waxa weeye lacalloo kala waayo oo qur-aanka iyo xadiiska ku jirto xaqiiqo wey facasa allaahu alla wuxuu xaqiiqa ku yahowdha ilaahi subxaana watacaala an ya'tiya inuu la yimaado bilfatxi fatxi uu la yimaado furasho oo ilaahay subxaanau watacaala mu'miniinta nasri ou siiyo nebigiisa nasri uu siiyo diintiisa uu daahiriyo ow amata amrin amar alla inuu la yimaado amarkaasoo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaado amarkaas muxuu noqonayaa waxa weeye munaafiqiinta satrigooda in la dilaaciyo oo ceebtooda ilaahay subxaanau watacaala banaanka uu soo dhigo oo markaasi waxaa weeye ay falliisoobaan weeye arrintaasina way dhacday baa layidhi labadaas xataa labadaas amuurood way dhacday oo waxa weeye ilaahay subxaanau watacaala fadxi waa ula yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam diintiisana waa daafiriyey satrigii munaafiqiintana ilaahay subxaanau watacaala waa ka qaadayo ilaahay waa falleefeeyey maxaa yeele danni xumadu dhibaatay keenaysaa oo xadiisulqudsi waa sawda ilaahay ana cinda dani cabdii bi falyadunna bii maa yashaa anigu addoonkayga malihiisa agtiisayana ee addoonku wax uu doona ha ii maleeyo haddaad ilaahay subxaana watacaala khayr aad ka malaysane oo dannigaaga aad wanaajiso ilaahay agtiisa wax wanaagsan baad ka helaysaa haddaad dannigaaga aad xumaysane ilaahay agtiisa wax baad ka helaysaa marka hadda labadaasu way dhacdo waxaa la weriyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtay uu amray baa la yidhi isagoo mimbarka saaran masjidkiisa oo masjidu nabowi ah in masjidka laga bixiyo munaafiqiinta hal loogaga bixiyo waxaana soo degtay baa la yidhi suuratu bahaa ayaa soo degtay oo falleexaynaysa oo dhaminaysa daahir iyo baadimo weye saas waa insha allahu tacaala suuraddaas markaan ku tagno asmaayada waxaa kamid noqon doonta alfaalix weye maxaa yala munaafiqiinta ayaa lagu falleesayey marka hadda arrintii labadii amuurood way dhacdayo diinta ilaahay waa daahiriyey rasuulka ilaahay qalabo ayuu siiyey munaafiqiintiina ilaahay sadrigooda ayuu ayuu ilaahay dilaaciyey fa dabeedna ay ahaadaanu ilaahay calaa maa asaruu waxay siraysteen fii anfusihim naftooda ay ku sirayseen oo naftooda ku qarsadeen oo shaki ah oy diinta islaamka shakisan yihiin iyo xiriir oy gaalada xiriirinayo oo gaalada ay jecel yihiin naadimiina kuwa ka shalaaya arrintaasina way dhacday wayaquulu ladiina kuwii waxay ku qawlaayaan buudha ilaahay aamanuu rumeeyey oo bacligooda igu qawlaayaan markii waxaa weeye la dilaaciyo hadki eh, hadki lagu sameeyo waxaa weeye munaafiqiinta sadrigooda wayaquulu ladiina kuwa waxay leeyihiin aamanuu rumeeyow dha ilaahay ayagoo la tacajubaaya markii munaafiqiinta la falleexeeyo ahaa ulaa'i kuwaanu aladiina kuwii sow maahan aqsamuu dhaartay bilaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartoodu intay taag lahayd gaayaysa ijtihaadiin fiiha weye innahum ayagu ku dhaartay lamacaku micigiina inay yihiin diinta idinkula jiraan ilahi wuxuu yidhi subxaana wa wayaquulu ladiina hadda waxaa weeye laamtaan la nafciyo waxay noqonaysaa istinaafay noqonaysaa haddii la nasbiyana waxay ku cadfanaahaysaa an ya'tiyadaasay ku cadfanahaysaahoo bacasa allaahu alla wuxuu mudan yahay oo xaqiiqa an yaatiya bilfatxi inuu la yimaado ow amrin min cindi oo wayaquula aladiina markaas kuwa ay yidhaahdaan aamanuu rumeeyo mu'miniinta ahay ayagoo la tacajibaya munaafiqiintan sadrigooda la dilaaciyey haaulaa'i kuwaanu alladiina kuwii tawmaan aqsamuu bilaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaartoodu intay taag lahayd gaayata ijtihaadin fiiha weye innahum ayagu la macakum micigiina inay yihiinoo idinka idinla jiraan weye diinta idinkula jiraan qaala tacaala usoo qadad ilaahi wuxuu yidhi xabidad way burtay acmaalahum acmaashoodu nimankaa munaafiqiinta acmaashoodii saalixadaa heelay way burtay faasbaxuu dabeedna waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaara oo adduunyada waa la falleexeeya aakhirana waa la ciqaabaya wayaquulu ladiina haddaa jiraahidni oo oo garada maaragtay xabsada la akriyana waxay noqonaysaa musanaf ay noqonaysaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala xabidad way gurtay acmaalu acmaashoodii saalixada ahayd way gurtay maxaa yeele camal saalixa ayay samaynayaanoo haddii jihaad la aada jihaaday wax ka aadayaan salaadadii la dukada hadday ka dukanayaan wax walba way samaynayaan taas marka waxa weeye waxbaynaan laga soo qaadaynin ayaa ilaahay ka waramaya oo camalkooda uu baaba'ay khaasiriinna ay ahaadeen oy adduunya adduunyadana ku fadlixoobeen aakhirana ilaahay uciqaabayo yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeeno man yartadda ruuxii ridaabow dha ilaahay oo minkum idinka idinka mida can diini diinkiisa ka ridaaba oo diinkiisa ina ka noqda gaalnimo u noqda fa sawfa jeer dambowdha ilaahay ya'ti laahu alla waa la imaanayaa biqoomin qoom ayuu la imaanayaa qoomkaasoo yuxibuhum alla uu jecel yahay wa yuxibuunahu ayaguna alla jecel qoomkaasoo adillatin oo turid badan cala almu'miniina mu'miniinta u turid badan cizatin oo ku daran oo ku qallafsan cala alkaafiriina gaalada ku qallafsan oonkaasoo yujaahiduuna jihaadaya fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadaya liiclaa'i kelimatilaahi u jihaadaya walaa yakhaafuuna aanana ka cabsanaynin lawmata laa'imin mid dagaala dagaalkiisa aan ka cabsanaynin daalika kaas la soo sheegay oo awsaafta ay leeyihiin dadkan muuminiinta ah fadlulaahi ilaahay fadligiisi wayow dha ilaahay yuutiihi alla waa siinayaa fadligiisane man yashaau ruuxa uu doono wallaahu allana waasicun alligu uu waasac yahay weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmida qofkii ahlu ah aayaddan hadda ilaahay subxaanau watacaala wuxuu kula khidaabayaa dadka muuminiinta ah alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow man yartadda ruuxi dha ilaahay oo minkum idinka idinkamida can diinihi diinkiisa ka noqda qofki waxau dhaha ilaahi subxaana watacaala diinkiisa ka noqda oo gaalnimo u noqda fasawfa ya'ti illaahu biqowmin marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin ayadan horta waxaa ilaahay uga khabraaya wax alla cilmigiisa azaligaa uu ku ogaaday ay dhacaayaan wey oo mu'miniinta dhexdooda ay ka dhacaayaan gaar ahaan zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waktigii markaasi ka dambeeyeyoo zamanu saxaaba in macnaha dad ay dhici doonto inay diinta islaamka ay ka ridaabaan marka hadda rag jamaacahoo dhowra ayaa ka ridaabaa layidhi oo islaamnimada ka baxaa layidhi bacda mawti nabiyi sal allahu calayh wasalama nabiga geeridiisa ka bacdi marka in dad markaas muslimiin ah inay islaamka ka baxayaan oy gaalo noqonayaan ayaa ilaahay ka sii waramayey haddana haddii waxa weeye dadkaas islaamka ay ka baxaan in ayaga beddelkoodii dad wan wanaagsan ilaahay uu keenaayo oo islaamkan mar walba waxa weeye uu soconaayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qabraaya marka hadda man yartadda ayuu dha ilaahay mantaana ismu shardi oo jaasima weeye yartaddana waa ficlo shardi weeye jawowduna waxay noqonaysaa fa sawfa ya'ti illaahu biqowmin ayay noqonaysaa marka hadda dad badan ayaa la sheegay inay islaamka ka baxeen nabiga calayhi salaatusalaam geeridiisa kabacdi sida ilaahay uu ka warramayo subxaana wa tacaala waxay ahaayeen baa layidhi sideed firqay ahaayeen baa layidhi todoba waxay islaamka ka baxeenaa layidhi khilaafadii sayidina abubakar sideed firqana waxay islaamka ka baxdaa zaminkii oo sayidina cumar bin khadaab saddex firqana waxay rijaadeen baa layidhi ayaguna daminkii nabiga alayh salaatu wasalaam dhexdiisayba rijaabinale nimanka la yidhaha banu mudraj oo ra'iisa u ahay nin la dhihi jiray dulximaar la dhihi jiray oo markaasi iska lahay laqabkaas iska lahay waxaa laqab looga dhigaa layidhi dameer ayuu lahaa jiray ninkaas oo amarkiisa ou fartoomaayo waxuu ka reebana uu ka haraayo waa ninka la yidhaahdo aswadulcamsi la yidhaahdo marka ninkaas wuxuu ahay baa layidhi nin jaahin ou ahay nabinimow sheegtay isagoo yeman jooga waxaa weeye bilaaddiisa ayuu maaragtay qabsaday baa layidhi cumaashii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u soo dirayna meeshaas miyuu ka bixiyaa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa warqad wuxuu u qoray saxaabigii meeshaas bara saafka ka ahay sayidinaa mucaad ibnu jabal iyo lyaman ilaahay marka wuxuu halaagay baa layidhi aswadulxamsi oo waxaa diray baa layidhi nin la dhihi jiray fayruusu daylami ayaa diray marka ninkaas ayaa dilaa layidhi markaasaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam dilkiisi loo sheegay habeenkii markaasi la jiray muslimiintuna way ku farxeen baa layidhi rasuulkana calayhi salaatu wasalaam habeenkii lasoo sheegay ninkaa dilkiisa maalintii ka dambaysay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa u qablooday marka hadda waxaa markaasi khabarkiisa uu soo gaaray baa layidhi mu'miniinta dilka ninkaas aswadulcamsi midka maaragtay rabiicu lwal aakhirkeedaa la sheegay waxaa kaloo ka mid ahay niman la yidhahda banu xaniifa waa qoomka ninka la yidhaha musaylamatulkadaab raggiisa ninkaa isagana waxa weye nabinimau sheegtay rasuulka calayhi salaatusalaam ayuu warqad u soo qoray isagoo ku dhahaya min musaylama rasuulillaahi ilaa muxamed rasuulilaahi warqadan musaylama ninka la yidhahay ka socotaa oo markaa rasuul ilaahay ah maxamedoo rasuul ilaahayna u socotaa oo isaguna rasuulo iska dhiganaba rasuulo ka dhigaya amaa bacdi owdha intaas kadib fa ina arla niswaa lii wa niswaa la arlada nisna ana iskale nisna adaa iskale rasuulku calayhi salaatusalaam warqad ayuu u qoray oo nabigu uu ku leeyahay min maxamed rasuulilaahi ilaa musaylamat ilaa musaylamati alkadaab nabigu alayhi salatsalaam warqad uu leeyahay maxamed ay ka socotaa musaylamatulkadaabay u socotaa ama bacdu fain alarda lilaahi yuurisuha man yashaau min cibaadi waalcaaqibatu lilmuttaqiin arlada waxaa weeye ilaahay ayaa iskale qofka u doona u madaxalsiinaya doomankiisa xidhibta wanaagsana muttaqiinta ay u sugnaatay ninkan isagana waxaa la dilaa layidhi khilaafadii sayidina abibakar sidiiq waxaana dilaa layidhi ninka la yidhaha waxshi oo maaragtay yaa hulaam u ahay mudcam ibnu cadi ninka la yidhaahdo waxaa una ahayo waxshi ninkii maaragtay asagoo gaal maru ahay wuxuu jiray qaswadii oo uxud ayuu sayidinaa xamse ninka ku dilow ahay markaasuu wuxuu dhihi jiraa layidhi khayranaas ayaan dilay jaahiliyadii sharanaasna waan dilay islaamkaan ku dilay qolada kale waxay ahaayeen banu asad weeye waa qoomka maaragtay dalxata ibnu khuweyli ninkaa isaguna nabinimo sheegtay rasuulka calayhi salaatu salaam ayaa wuxuu u diray saxaabiga la yidhaha khaalid ibnulweliid ayuu u diray baa layidhi marka waxaa weeye colkiisii waa la jebiyey markii dagaal isaga hor yimaadeen isaga iyo maaragtay saxaabigaas la yidhaah khaalid ibnu weliid ciidan u wato marka markuu waxa weeye uu jabay ayuu arla shaam uu aadaa yidhi waa cararay baa layidhi marka waxaa la sheegaa layidhi ninkaas shaam markuu tegey isagoo dagaalka ka cararay dadkiisina ay jabeen inuu islaamay baa la sheegay islaamkiisu wanaagsanaa todobadan oo khilaafada abubakar ana waxay ahaayeen qoonka ninka la yidhahdo fazaalata Ah, fasaara maya qoomka laftirkooda fasaara la yidhaah waa maaragtay waxay m waxaa ka dhasha ninka la dhihi jiray cuyaanata ibnu xusi alfasaari iyo niman la yidhaha kadfaan oo ayaguna qoomu qurata ibnu salaamata alqushayri qurata ibnu salaamata ninka la yidhaah oo bani qushayre ka dhasha qoomkiisa ahay iyo niman la yidhaha bani sulaym iyo niman layidhaha banu yarbuux oo markaasi ahay iyaguna maalik ibnu buraydata alyabuuxi qownkiisa ahay iyo baclu tamiim niman layidhaha banu tamiim qaar kamida weye iyo banu kinta oo ayaguna ahay qoomka ascas ibnu qays alkanadi iyo banu bakar ibnu waa'il ilaahay subxaana wa tacaala amarkooda ilaahay baa kaafiyey oo waxaa laayey baa layidhi nimankaasoo la dagaalamay sayidinaa abibakar sidiiq weye markii waxaa weeye dagaalkooda u baxay maxayna diideen baa layidhi zakaday diideen baa layidhi arrintaas marka saxaabadu way kahdeen baa layidhi in nimankaas la laayo markaasbay waxa weye waxay yidhaahdeen nimankaan ahlulqiblo waaye laakiin zakadiiya diideen seed waad dagaalaysaa maaragtay abubakarow abubakar seeftiisa ayuu maaragtay qoorta saartay baa layidhi gashana waa kala baxay baa layidhi waa baxay keligiisaa layidhi kolka markii keligiisa u baxay waa raadkiisaa la raaco asxaabtu way ka daba baxeen baa layidhi marka ibnu mascuud oo ka warramaya wuxuu dhahay bilowga dagaalka waanu kahanaynay laakiin dhammaadkiisi waanu mahadinowdha bacdu saxaaba waxay yidhaahdeen lama qarin bay yidhahdeen nabiyaasha bacdigeeda wax ka fadli badan abubakar maxaa yeele nabi maqaamkiisa ayuu kumay oo ambiyada ilaahay ka mid a ah, oo dagaal dad ahlu rida ayuu la dagaalamay firqada kaleentood oo ridowda siminka sayidinaa cumar bin khadaab ayaguna waxay ahayd nima la yidhaha qataane la yidhaahdo ayagana sayidinaa cumar ayaa la dagaalamay marka qolooyinkaas oo waxa weeye sidaas ay ka dhacday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka sii khabraayey maxaa yeele waktigii rasuulkeena ilaahay uu obsaday waxyaabo badan ayaa soo baxay oo dad badan baa hijaaba dadkaas ayaana hadda aayadan ilaahay uga sii warramayaahoo khabarkoodaa ilaahay sii hormarinaya alla wuxuu yidhi subxaanahu wa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow man yartadda ruuxi ka noqdowdha ilaahay oo minkum idinka idinka mida ah can diini diinkiisaoo gaalooba fasawfa jeer dambowna ilaahay ya'ti llaahu alla waa la imaanayaa biqoomin qoom ayuu la imaanayaa qoomkaasoo yuxibuhum alla uu jecel yahay wa yuxibuunahu ayaguna alla jecel rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu meeshaas aayaddaas uu akriyey wuxuu dhacay baa layidhi hum qoomu haadaa u dhahay qoomkan ilaahay jecel allana uu jecel yahay waa ninkan qoomkiisa markaasuu nabigu waxau ishaaraa layidhi saxaabigii layidhaha abu muusa alashcari xadiis oo xaakim weriyey oo saxiixiisa uu ku weriyey oo uu saxiix yeelay ayaa saas ah qoomkaasoo adilatun u turid badanow ilaahay cala almu'miniina mu'miniinta waa dad waxaa weeye mu'miniinta u naxariis badan weye dad mu'miniinta u naxariis badan weye maxaa yeele mu'minka waxaa la rabaa inuu mu'minka u naxariiso acizatin oo ku qallafsan calalkaafiriina gaaladana ku qallafsanow ilaahay qoomkaasoo yujaahiduuna jihaadaaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadaayo u dagaalamaayo liiclaa'i kelimati laahi wey walaa yakhaafuuna aanan ka cabsanaynoudha ilaahay lawmaka laa'imin mid dagaala dagaalkiisana aan ka baqaynowdha ilaahay sida munaafiqiintu ay uga baqaayaan lowm-kufaar weye daalika kaas la soo sheegowdha ilaahay ow sababta ay iska leeyihiin dadkan mu'miniinta oo ilaahay subxaanau watacaala uu la imaanaayo qoladaas kufrisa alla uu ku bedelaayo sifaadkaas ay iska leeyihiinoo alla inuu jecel yahay ayaguna ay jecel yihiina haddana waxaa weeye muuminiinta ay u naxariis badan u furid badan yihiin gaalada ay ku qallabsan yihiin fii sabiililaahi ay ku jihaadayaan cidda gaasha dagaalkeedana aysan ka baqaynin daalika hadda intaasaa mushaaribleygu noqonayaa lasoo sheegaayo daalika kaas la soo sheegow dha ilaahay oo awsaabta fadlullaahi ilaahay fadligiisiiba wdha ilaahay waa fadli alleh yuutiihi allana waa siinayaa fadligiisa man yashaau ruuxu ou doona ayuu alla siinayaa wallaahu allowdha ilaahay waasicun allihii uu waasaciya weeye fadligiisu caliimun oo ku cilmi lahodha ilaahay wallaahu allowdha ilaahay waasicun allihii uu waasaciya weeye fadligiisu waxaa weeye kafiirulfadli weeye caliimun allihii ku cilmila weeye ilaahay fadligiisa qofkuu ahal u ahna ilaahay caalim ayuu ku yahay marka hadda waxaa weeye islaamka markii dad ay ka tagaan dadaa ilaahay uu gargaaraya subxaana watacaala oo islaamku cidlo noqon maayo qofkii waxaa weeye asagoo muslima islaamka ka tagana waxaa weeye asaga ayaa maaragtay aqoolxumo iyo balaayo u dambaynaysa kolka hadda bishaaro weyn baa ku sugan aayadatan maxaa yeela haddii dad ay islaamka ka tagaan in ilaahay subxaana watacaala dad kale islaamka uu ku xoojinayo oo dadkaas ay noqonayaan dad wanaagsan ayaa ilaahay ka warramaya weliba hadda waxaan islaamka qofka muslimka in macnaha qof kale lagu bedelaayo wax baahi ah looma yeelin oo hadda waa arrin iska soconaysa marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa taala aclam bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo shanaad oo suurat almaa'ida ka mid ah waxaa ilaahay subxaana wa tacaala noogaga soo warramay dadkii mu'miniinta ahaay oo ilaahay subxaanahu tacaala uu ugaga warramay haddii waxaa weeye wax ayaga ka mid ah islaamka ay ka ridaadaan in ilaahay subxaanahu tacaala uu bedelaayo oo dad kaleentoodoo wanaagsan lagu bedelaayo taasoo waxaa weeye ilaahay subxaanahu tacaala fadligiisa waasaca maaragtay sidaas uu keenaayo marka dadka iyo sifaadkoodii baa ilaahay noo soo sheegay iyo aayaddii hore macnaheedii ayaynu soo marnay alla subxaanau watacaala meeshaan wuxuu nooga warramayaa markii laysaga soo digay muwaalaat alkufaar in ilaahay subxaanau watacaala iyo rasuulkiisa ee muuminiinta weli laga dhigto oo ayaga laga xiriir yeesho layskana daayo muwaalaat alkufaar ayaa ilaahay noogaga warramaya isagoo hadda ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta dhammaantood la khidaabahay ilaahay wuxuu leeyahay inamaa in kale inay weliyukum weligiina udha ilaahay allaahu alla weeye inamaa in kale asamaa weliyukum weligiiniyo udha ilaahay allaahu alla weeye iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey alladiina kuwaasoo yuqiimuuna asalaata salaada oogaaya wayu'tuuna zakaata zakadana gudanaaya walxaal hum ayaguna raasicuuna kuwa dukanaaya ay yihiin aayaddan hadda intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa layidhi saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam oo nin yahuudiya ahay ayaa wuxuu dhahay yaa rasuulallaahi ina qawmanaa hajaruuna ayuu dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow qoonkayni way naga haajireen maxaa yeelay isagu yahuud ayuu ka dhashay yahuudna mucdamkoodu islaamka way ka soo hor jeedeen marka waxaa weeye cabdullaahi ibnu salaam markuu nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa iyadoo lagu diidaayo o lagu nacaayo oo lagu inkiraayo islaamka ayaa waxaa weeye dadkiisii oo dhan ayay ka haajireen gooyeen arrintaasuu nabiga calayhi wasalaam u sheegay marka marka sidaas ayuu u sheegay khitaabkan marka waxaa weeye waa cabdullaahi ibnu salaam iyo atbaacdiisa yidhi oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kula ballamay ayaguna ay kula ballameen islaamka weye aayaddan markii soo degtay wuxuu dhahay baa la yidhi saxaabigii layaa ibnu salaam radiitu billaahi rabban wa birasuulihi nabiyan wa bilmu'miniina owliyaayuu ilaahay ayaan rabbinimo ugu raali noqday rasuulkiisaa nabinimo ugu raadi noqday mu'miniinta ayaan owliyanimo ugu raali noqday sidaa ayuu dhahay hase yeeshee waxay yidhaahdeen culummadu alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababaalii cibradu waxaa weeye waa caam baa layidhi qolaba waxaa weeye ha kusoo degtoo khaasa ku ahaato marka waxaa la yidhi fakullu ma intasaba lilaahi qof kastoo ilaahay u nisbo sheegta subxaanahu wa tacaala fa huwa weliyo alla weligiisa weye oo ilaahay wuxuu yidhi allah weliyu ladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila nuur ilaahay subxaanahu wa tacaala waa midka naasirka u ah oo weliga u ah amuurtooda tawalinaaya dadka rumeeyey dulumaadka ayuu ka bixinayaa kufriga nuurul iimaanka ayuu u bixinayaa marka hadda caan bay noqonaysaa aayaddaana alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala innamaa in kaleeta maahina ayuu dha ilaahay weliyukum weligiiniyow dha ilaahay allaahu alla weeye iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa ilaahay subxaanau watacaala ayaa weligiina ahowdha ilaahi subxaana watacaala iyo warasuulu ilahi rasuulkiisa rasuulkuna waa weligiina waa uu nabigu calayhi salaatsalaam muuminiinta weligoodu u yahay liannahu waasidatu lcudmaa nabigu calayhi salaatsalaam waasido oo weyn weeye fii kulli nicmatin nicmo kasta oo waxa weeye ummaddan soo gaartay rasuulka calayhi salaatsalaam ayaa waasida kaa weye haddana alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey aladiina kuwaasoo yuqiimuuna asalaata salaada oogaaya wa yu'tuuna azakaata zakadana gudanaya walxaal ayaguna raasicuuna macnaa khaashicuuna kuwa khushuuca amase ay maaragtay ay dukanayaan salaada tadawucahaa layidhi hadda mu'miniintuna waxa weeye waa weligiisa ayuu dhah ilaahay kolka hadda waxa weeye mu'miniinta wilaayadoodu likownihim alikhwaan wey muminiintu waxa weeye waxay weli noogu yihiin walaalaheenna weye oo diintay walaalo noogu yihiin marka qofkii waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muuminiinta wilaayadooda ka tagaa layidhoo ka khaali noqda wuxuu noqonayaa qof haaligoo halaagsamo weye maxaa yeele saddexdaas wilaayadood in xiriir laga yeesho allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka iyo muuminiintaa yidhi iimaan kasti xadiisayba shart u taha marka hadda iyagana wilaayadooda saas weye waa ikhwaankeeni waa walaalaheenna oo diinta aan walaala ku nahay inama almu'minuuna ikhwatun owdha ilaahay mu'miniintii a marka ilaahay sifeeyo waxaa wadowdha ilaahay kuwa salaada oogaaya oo shuruudeeda iyo arkaanteeda iyo aadaabteeda siya la imaanaya kulli weeye sekadana gudanayow dhah ilaahay ayagoo markaasi khaashiciin ah ama waxa weeye salaada oo tadawuca ayay dukanayaanna waa la yidhaahdaa saasaa la leeyahy rukuuca hadda layska idlaaqaa layidhi waxaana loola jeedaa laasimkiisa oo khushuuca wey ama salaada yusalluuna salaata tatawuc ayaa loola jeeda halayidhi oo rukuucana waa salaada nawaafisha halayidhi dikrigana waxa loogu khaas yeelaa layidhi waxay tahay iska tahaa layidhi salaada kaleoo maaragtay oo waajibka halayidhi marka muuminiintaa saasaa ilaahay ku siseeyey waman yatawalla llaaha alla ruuxi ka weli yeeshowdha ilaahay iyo warasuulahu rasuulkiisa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeye oo u kaalmeeya oo waxa weeye u gargaara fa inna xisballaahi ilaahay xisbigiisowdha ilaahay humul qaalibuuna waa kuwa qaalibu ilaah maxaa yidhi ilaahay subxaanau watacaala waa u gargaarayaa marka hadda muwaalaadkooda waxa laga helaayo saddexdaas ayaa ilaahay noo sheegaya alla wuxuu yihi waman yatawalla allaaha alla ruuxi ka xidhiir yeeshowdha ilaahay iyo wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey fa ina xisballaahi ilaahay xisbigiisu hum ulgaalibuuna waa kuwa qaalib noqonaw ilaahay maxaa yeele waxaa hadda ilaahay uu ka wadahaa layidhi ilaahay iyo rasuulkiisa ee muuminiinta qofkii ka xidhiir yeesho wuxuu noqonayaa xisbullaahi buu noqonayaa xizbullaahi waxaa lagu noqon karaa xisbi ilaahay in ilaahay iyo rasuulkiisa ee muuminiinta laga xiriir yeesho ayaa maaragtay xizbullaahi lagu noqon kara haddii waxaa weye ilaahay iyo rasuulkiisa muminiinta xiriirkooda laga tago xizbullaahi la noqon maayo markaasaana ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa la helayaa yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakiduuha ka yeelanown ilaahay aladiina kuwa ittakaduu ka yeeshay diinakum diinkiina husuan jeesjees ka yeeshowdha ilaahay iyo walaciban ciyaar oo min aladiina kuwa ahowdha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiye min qablikum idinka hortiinna iyo walkufaara kufaartowdha ilaahay owliyaa xayiirka ka yeelanow ilaahay wattaqullaaha laka cabsada mu'miniinow oo ka taga nimankaas muwaalaadkooda in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin hoo rumeyo ilaahay haddana ilaahay subxaana wa aayaddan waxaa mar labaad uu udigayaa dadka mu'miniinta weeye inay iska ilaaliyaan alkufaar weeye iyo haddaa waxa weeye qolooyinkan kufaarta ahu waxa ay annaga noo haystaan iyo waxaan agtooda ka nahay ayaa ilaahay noo sheegayaa mar hadday arrintaa ku sifoobeenna in macnaha lala socdo ama xiriir laga yeesho aysan bannaanayn alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa tattakiduuha ka yeelana aladiina kuwa itakaduu ka yeeshay diinakum diinkiina huzuan jeesjees ka yeeshay diinteenna waxaa weeye wax jeesjees oo micno aan lahayn ayay ka yeesheen iyo walaciban ciyaarow ilaahay oo min aladiina kuwa ah weeye mintan bayaaniye weeye uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum iinkoodsiinow ilaahay walkufaarowdha ilaahay kufaarkana waxaa weeye owliyaha ka yeelanow ilaahay iyo walkufaara kufaartowdha ilaahay owliyaa owliyaha ka yeelana marka hadda yaa ayuha aladiina aamanuu ayuu dha ilaahay laa tattakidu ladiina itakaduu diinakum u dha laa tattakhiduuha ka yeelana aladiina kuwa itakaduu ka yeesho diinakum diinkiina huzuan jeerjeel diinta islaamka oo muminiinta ilaahay subxaana watacaala uga diin yeelay waxay ka dhigayaan wax lagu jeesjeeso macnahan ku fadhin wey laadaan waxay noqonaysaa laa tattakidu ladiina laadaanu naahiyay noqonaysaa tattakiduunana waxaa lagu jasminaya laadaas naahiyadaa aladiinana waxay noqonaysaa mafcuul awal litatakiduu weye mafcuulka labaabay qaadahaysana waxaa weeye silatu ladiina weye marka mafcuulkeeda koobaad waa maaragtay diinakumaa layidhi mafcuulkeeda taanigaana waa hujaan walaaciban aa layidhi iyadana awliyaana mafcuulu taaniyay noqonaysaa litattakiduu aluula kolka hadda qolada qoladatan ilaahay waa noo sheegaya kuwa maaragtay diintiina ka yeeshay yeesyeesowdha ilaahay iyo ciyaar oo ahowdha ilaahay nintaan bayaaniye wey min aladiina kuwa ah wey uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum in korkiina marka min aladiina uutul kitaaba min qablikum yahuud iyo nasaara way gelayaan iyo walkufaara walkufaaradan iidane waxa weeye mushrikiintaa loola jeedaa jar iyo nasb intaba waa la akriyaa iyo walkufaarow dha ilaahay walkufaarina qabi camalka weye haddii markaasi la jaro walkufaar la yidhaahdo waxaa weeye markaasi min aladiinadaas ay maarate minta ayay maaragtay ku xadfantaa layihi nasba haddii la akriyane alladiinadaasay ku casran tahay markaas oo mafcuul u dhacaysa wataqu wattaqullaaha alla ka cabsadowdha ilaahay cabsida ilaahay laga cabsanayo maxay tahay bitarki muwaalaatin weye xiriirkoodoo laga tago oo qoladaas haddii xiriirkeeda laga tago markaasaa ilaahay laga baro laakiin haddii ayaga la xidhiisho ilaahay lagama cabsanin in kuntum haddaad ahaateen u ilaahi subxaanau watacaala mu'miniina kuwa rumaynaayo iimaankiinu hadduu dhab yahay qoladaas xidhiirkeeda ka taga ayuu dha ilahi subxaana watacaala iyo waidaa naajaytum waladiinadi ayay la socotaa iyo waladiina kuwa dha ilaahay aad ku qadaraysaa idaa waktigii naajaytum aad isugu naadinaysiin ila salaati salaada salaada waxaa la isugu naadinayaa aadaanka weye iyo wa idaa naadaytum waladiina kuwa xariirkooda ka tagowdha ilaahay idaa waqtigii naadaytum aa isugu naadinaysaan ila salaati salaada itakhaduuhaa ka yeelanaya salaadaas ama aadaanka guzu-an jeesjees iyo walaciban cayaar oo waxaa weeye way ku jeesjeesayaan wayna ku qoslaayaan daalika kaasoo itikaadka ahowdha ilaahay biannahum bisababi annahumba sababkeeday ahaatowdha ilahay ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yacqiluuna aan waxba garanayn waladiina u dha ilaahay kuwine ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala awliyaha ka yeelana idaa waktigii naadaytum aad isugu naadinaysaan dacowtum way ila salaati salaadda aad isugu naadinaysiin salaada hadda naadada yeeridda laysugu yeeraayo waa aadaankaa layidhi itakaduuha ka yeelana hudu-an jaaseed iyo walaciban ciyaarow ilaah marka hadda waxaa la sheegaa layidhi munaafiqiinta iyo gaalada waxay ahaayeen ba layidhi iminkii nabigeenna alayh salaatu wasalaam markay aadaanka maqlaan oo muminiintu ay salaada aadaamayaan way kufli jireen ba layidhi kolkaase waxay dhihi jireen yaa muxamed laqad ibtadacta shayan lam yusmac bimilihi fii ma madaa qablaka min alumam waay dhihi jireen ba layidhi waxaad bilaabatay muxamedow shay oo aan waxaweeye asagoo kale aan la maqal dadkii ummadaha ummadihii oo adiga kaa horeeyey aan laga maqal haddaad nabinimo sheeganayso faqad khaalabtal ambiyaa qablaka yidhaahde ambiyadii kaa horaysa waad khilaaf haddii khayr kugu sugan yahane dadka midka aad ku dayato waxaa ku haboon ambiyada ambiyadiina kuma aadan dayan famin ayna laka siyaaxulciila yidhaahdeen xaggeed ka keentay yidhaahdeen qayladan oo markaasi aad u malaysa yidhaahdeen rati yaa guuxaaya fama aqba haada sawda sawdkan maxaa ka foolxumay marka sidaas markay yidhaahdeen waxaa kaloo soo degayo saydu aadila yidhaahdo waman axsanu qawla minman dacaa ila allahi wacamila camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin sayda ugu tegi kolka qoladaas ayuu dhah ilaahay xariirna ka yeelana ayagana markaad isugu naadinaysiin salaada ka yeelanaya jees jees iyo ciyaar ka yeelanaya daalika kaasow dha ilaahay damiirka waxa u noqonayaa salaada oy ka yeelanayaan jees iyo ciyaar liannahum bisababi annahum basaabkeeday ku aatowna ilaahay ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yacqiluuna waxba aan garanay waxay salaada ilaahay oo la aadaamayo cayaar iyo jees-jees uga dhiganayaan dad waxba garta maanowha ilaahay wabaysan garanin wey waa juhaalo wey yaal qul waxaa u tira hawdha ilaahay subxaana watacaala ya ahl kitaabi kitaabka ahlkiisiyo hal tanqimuuna miyaad nagu inkilaysaan minaa annaga ilaa an aamanaa inaan rumaynay mooye bilaahi alle iyo wamaakii unzila la dejiyey ilaynaa annaga naloo soo dejiyey iyo wamaakii unzila la dejiyey min qabl hor la dejiyey iyo wa anna asarow ku badankiinu faasiquuna kuwa faasiqiin inaad tihiin ayaddan hadda intaanan macnayeeda u gelin yahuud baa waxay nabiga ku dhaheen alayidhi calayhi salaatu wasalaam maxamedow yaad rumaysan tahay rususha markaasuu dhahay nabigu calayhi salaatusalaam lilaahi wamaa unzila ilayna aayaddan ayuu akriyey markii nabi ciise uu sheegay ayay waxay yidhaahdeen baa layidhi laa naclamu diinan sharan min diin diin ma naqaano mana ogna yidhaahdeen oo diintiina ka shar badan maxaa yeele ma ciise ayaad maaragtay hadda aad leedihiin nabi weye aad leedihiin daa'ifo oo waxay ahaayeen baa yahuudda kamida mid a in la dhihi jira abiyasaar ayaa kamid ahay iyo raasix ibnu ubay ayaa ka ahay baa layidhi ninkaasaa kamid ahay baa layidhi raasix ibnu abi raasix aan dhihi lahay nin lay dhihi jira raasix ibnu abi raasix iyo nin la dhihi jira aazar ibnu aazar su-aashaana ulajeedada ay ka lahaayeen waxay aheed baa layidhi nabiga inay jaxibaan calayhi salaatu salaam inuu ciise uu rumaysan yahay iyo in kalanto oo markaasi waxa weeye ay khilaafaan markaasaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala qul waxaa u tiraa sayidka maxamedkaahow yaa ahlalkitaabi kitaabka ahlkiisiiyo hal taanqimuuna hadda yaa ahlalkitaabidaa meeshaan yahuuddaasaa loola jeedaa hal taanqimuuna miyaad nagu inkiraysaan mina annaga ilaa an aamanaa inaan rumayno mooyaane bilaahi alle iyo wamaakii unzila la dejiyey ilaynaa annaga xaggayna naloo soo dejiyo qur-aankaasa iyo wamaakii unzila la dejiye min qabl hor oo ambiyadii ilaahay loo dejiyey iyo wa anna akarakum badankiinu faasiquuna kuwa faasiqiina inaadkiin mooyaane wax kale miyaad nagu inkiraysa aamanadaasay ku cadsantaha weye macnaha waxaa weeye maa tunkiruuna ma nagu inkiraysaan ilaa iimaanana rumayntayna mooyaane oo kitaabka noo soo dejiye aan rumaynay kutubtii ambiyada hore loo soo dejiye aan rumaynay adinkuna waxaa weeye aada nagu khilaafsan tihiin weeye haddana ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa u tidhaahdaa hal hee ma idiin khabraa bisharin midka shar badan min daalika kaas aad nagu inkiraysaan masuubatan sawaabinta cinda ilaahay agtiisa laysku sawaabiyo wasoo qadara huwa kaasu manduur weeye lacanahu llaahu alla uu lacnaday waqalliba uu carooday calayhi korkiisa wa jacala uu yeelay minhum ayaga xaggooda alkiladata daanyeero iyo walkhanaasiira doofaaro wa cabada daaquuta iyo wamandul cabada daaquuta shaydaan caabuday ulaa'ika kuwaas ayaa sharun shar badan makaanan min makaanin xagga makaanka wa adlalu kuwaas ayaa lumid badan can sawaa'i sabiili jidka bartankiisana kuwaasaa ka lumid badan haddii ay yidhaahdeen diintiina diinka shar badan ma naqaano waxaa kaloo meesha ku jira adinkuna wax idinka shar badan ma jiraan weye sidaa markay yidhaahdeena ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay qul waxaa u tiraa sayidka maxamedka ahow allaya unabi'ukum maydin khabraan bisharin midka shar badan min daalika macnaha min ahli daalika kaas ahalkiisa diinkaas hadda aad leedihiin diinka shar badan ma jirto ood ahalkiisa aad saas leedihiin ahal sidaas ka shar badan maydin sheegaa u masuubatan xagga tawaabinta weeye bimacnaa jazana laga wadaa cind allahi agtiisa laysku isku sawaabiyo kuwa uu soo qadaro kaas waxa weeye man manduun weeye lacanahu llaahu alla uu lacnaday mid ilaahay naxariisiisa uu ka fogeeyey oo waqalliba alla uu carooday calayhi korkiisa oo wajacala uu yeelay minhum ayaga xaggooda alqiradata daanyeeno iyo walkhanaasiira doofaaro ilaahay uu nasakhay wa abada daaquuta shaydaan na caabuday oo adeecay cibaadada shaydaan la caabudaya markii la adeeco weeye oo dadku hadday shaydaan adeecaan oo cibaadatu kayrilaahi iyo macsi ay ku adeecaan ayagoo caabuday ka dhigan nimanka hadda waa nimanka haddaan soo sheegin oo yahuudda ah maxaa yeele ilaahay caladiisaa ku dhacday naxariista alla laga fogeeyey lacnad baa ku dhacday ilaahay waa nasakhay oo daanyaray oo doofaar oo ku nasakhay shaydaan bay caabudeen ay adeeceen ulaa'ika kuwaas ayaa sharun shar badan u dhahowdha ilaahay makaanan min makaanin xagga makaanka tamiid weye makaanan min makaanin xagga makaanka kuwaas ayaa shar badan oo ilaahay agtiisa kuwaasaku shar badan lianna ma'waahum annaar maxaa yeele hoyadkoodu naar weeye wa adallu kuwaas ayaa lumid badan can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa ayagaasa lumid badanoo dariiqa xaqa kuwaas ayaa jifay aslu sawaa waxaa weeye alwasad ayaa la yidhaah waidaa waktigii ayuudha ilaahay jaa-uukum ay idin yimaadaan munaafiqiinta yahuuddowdha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay wal xaal ayay sidaas leeyihiin qad xaqeeqeed dakaluu ay idinsoo galeen bilkufri multabisiina ayagoo ku dheehan bilkufri gaalnimo ku dheehan wal xaal haddana ayuudha ilaahay hum ayaguna qad xaqeeqee kharajuu ay ka baxeen agtiina bihi multabisiina xaalihiin kuwa ku dheehan bihi bilkufri gaalnimada ku dheehan ayay waxay leeyihiin aamana wallaahu allow ilaahay aclamu adiga ogsoon weeyo caalim ku ah bimaa kii kaanuu ay aadeen yaftumuuna kuwa qaryow dha ilaahay aayaddan hadda waxaa looga warramayaa munaafiquulyahuud weeye khitaabkaana waa nabigaa layidhi calayhi salaatusalaam waxaa hadda loo jamcinayna waa litacdiim baa layidhi oo ilaahay wuxu yidhi subxaanau watacaala waydaa waktigii jaa'uukum ay idiin yimaadaan munaafiqulyahuud weeye maxaa yaele hadda kuwa laga soo warramaayey yahuuddi oo kufrigooda caddaystay ahaayeen waxaa jiray markaasa horan uu soo marnay kuwa yahuuda oo munaafiqiina oo islaam isku sheega waxbana aan haynin marka qoladaasaa ilaahay ka warramaya waidaa waktigii jaa-uukum aydii yimaadiinow ilaahay munaafiqiinta yahuudow ilaahay qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay saasay leeyihiin wal xaal qad xaqeeqeed dakhaluu ay soo galeen markaan waxaa weeye idiin imaanayaan oo idiin soo galeen bilkufri ba'dan mulaabasa laga dhigayaa multabisiina xaaliyiin kuwa ku dheehan bilkufri gaalnimo ku dheehan oo markaan hadda ay imaanayaan oy waan rumayno ay leeyihiin ayagoo gaalahay idiin soo galeenow ilaahay wahum ayaguna haddana ayuu dha ilaahay qad xaqeeqee kharajuu way baxeen oo agtiinay ka tageen bihi multabisiina iyagoo ku dheheen bihi bilkufri gaalnimada ku dheheen oo markay idin imaanayna gaalnimay gaalnimay ku sugan yihiin markay idinka tegayna gaalnimay ku sugan yihiin haddana aamana ay leeyihin alla wuxuu ihi subxaana watacaala wallaahu alla aclamu alihii ogsoon weeyo caalim ku ah bimaa fii kaanuu ay ahaadeen yaktumuuna kuwa qariya waxa ay qarinayaan oo nifaaqa ilaahay caalim buu ku yahay ilaahay baana ku jaasinaya subxaana watacaala hadday dadka waxaweye ay isu qarinayaan oy iimaan beenbeena sheeganayaan alla subxaanau watacaala caalim ayuu ku yahay xaalkoodana ilaahay waa og yahay marka allah isagaa ku jaasinaya وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما wa taraa waad arkaysaa hawdha ilaahay kasiiran wax badan oo minhum yahuud ka mid howdha ah ilaahay yusaaricuuna inay degdegaayaan bilismi dembiga ay ku degdegaayaan iyo walcudwaani dulmi iyo wa amnihim cunidoodaad arkaysaa assuxta xaaraanta ay cunayaan labi'sa maa shay baa baasla howdha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal fala ayadan haddana ilaahay subxaana watacaala tacaala rasuulkiisa oo kula khidaabayaan isagoo u sheegaaya nimankaas yahuudda xaaladooda ugaga warramaya alla wuxuu yihi subxaana subxaanau watacaala wataraa waad arkaysaa kasiiran wax badan oo minhum yahuud ka mida yusaaricuuna inay degdegayaan filkufri gaalnimada ay ku degdegaayaan oy kidbi ay sheegaayaan iyo walcudwaani dulmiga iyo wa aglihim cunitaankooda assuxta ama assuxuta xaaraanta ay cunaayaan waxaa ka mid ah rishwada ay qaadanayaanoo xukunka baadilka ay ku qaadanayaan gaar ahaan culummadooda labiisa ma sayba baa baas ilaahay kaanuu yaadeen yacmaluuna kuwa camal fal waxaa weeye almaqsuusu bidamiyaa maxduufo camaluhum haada weye camalkooda anaa baas lahow lowlaa yanhaahum hallaa yanhaahum may ka reebaanu dha ilaahay alrabbaaniyuuna rabbi kuwa loo nisbeeyey iyo walaxbaaru caalimiinta oo ayaga ka mida can qawlihim qowlkooda may ka reebaan alisma been dembiga ay ku qowlayaan oo beenta iyo wa aglihim cunitaankoodo asbaqta xaaraanta ay cunayaan labi'sa maa shaybaa baas lahowdha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sancayow ilaahay hadda ilaahay wuxuu leeyahi subxaana wa tacaala lowlaa yanhaahum hallaa yanhaahum may ka reebaan buudha ilaahay maxay ugaga reebi waayeen alrabbaaniyuuna ilaahay rabbi kuwa loo nisbeeyey rabbaaniyiinta hadda ka aan soo marnay oo waxa weeye waa qayb culummada kamidahoo waxaa weeye kuwa ahlu tarbiyada marka alla wuxuu ihi subxaana watacaala rabbaaniyiintu maxay ugaga reebi waayeen iyo wal axbaaru caalimiinta axbaartuna fuqahada weeye can qowlihim qowlkooda oo alisma dembiga ay ku qowlaayeen nimankan yahuuddaa beenta ay sheegaayaan rabbaaniyiinta iyo axbaartu maxay uga reebi waayeen maxaa yeele markii wax la reebaayo waxaa markaasi arrintaas reeba caalimiinta ayaa la doonaya culummada in dadka ka reebaan iyo waaglihim cunitaankoodo asuxta xaaraanta ay cunayaan mayuga reebi waayenuu dha ilaahay labisa maa shaybaa baas lowdha ilaahay kaanuu ihaadan yasnacuuna kuwa sanceeya lowlaadaan markaas hallaa weye oo litaxliil oo tawbiiqa weye culimmadoodiyaa la tawbiiqinaya maxaa yeela kama aysan reebin dadka waxyaabahay koraayeen oo mukhaalafaadkaa weye marka hadda labisa maartaybaa baaslowd ilaahay kaanuu ehel yasnacuna kuwa sanceeya jaanibka hadda caamada yacmaluuna ilaahay ka cabiray jaanibka culmadana yasnacuuna weye maxaa yeele suncugu camalka waa kaxayndeeda yahaaliy maxaa yeele camal oo macal idqaana weye marka ilaahay wuxuu ku damiyey culimmadoodii wej midka ugu dheer weye marka waxaa la yidhi aayad kasta oo gaalada kusoo aroorta dabada waxay ku jeedaysaa caa usaasirmuminiin waxa uu yidhi ibnu cabaas aayaddaanu ashaddu aayatin fi lqur'aani wba aayad midda ugu daran qur-aanka wey wuxuuna ula jeedaa xagga culummada wey lixaad waxau dhahay qur-aanka kumay jirtow dhahay aayad oo aniga agtaydal aayaddan looga cabsi badan yahay maxaa yeele aayaddan waxaa saaran waciid adag baa saaran oo dadka culummadaadu hadday macnaha dadka ay ka reebi waayaan caamada macaasida ay ka reebi waayaan waciid adag ayaa ugu sugan marka waxaa loo baahan yahay inaan baadilka aan laysku sii daynin oo waxa weeye wixii markaasi maraaxishii lagu nahyinaayey loo maro oo haddii yad lagu zuuli kale lagu zuuliyo haddii kale carabka haddii kale qalbiga laga naco intaasay ahayd marka culummadaas sidaas ayaa lagu qabsaday laakiin caam weeyo haddii culummadu wax walba ay ka aamusto macsiya oy shir iska yidhaahdaan dembiga dadka way la qaybsanayaan marka waxa weeye in wax la sheegay laabuday noqonaysaa labisa maa shay baa baas bawdha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeya waxa weeye nahyigaas ay ka tageen ayaa shay aad iyo aad u fool xun ah wey oo ilaahay subxaanau watacaala uu ku ciqaabaayo marka waxaa loo baahan yahay in layska ilaaliya arrintaas casharkeena marka intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu